bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عalى rasuuli اllah وalih وصaxbi aجmaciin ama bacd cashirkan waa kii labiyo tobnaad hy kii labiyo tobnaad weeye ee ka mida min kitaabi اlfaraa'id min alminhaaj xalay waxaa inoo dembeeyen soo maray tasiir اlmasaa'il iyo usuusha masaa-isha ee toddobada ahaa iyo laba haddii lagu daro sagaalka ahaa waxaa cawlma iyo waxaan cawlmin baynu soo maray usuusha cawlmaysana waxay ahaayeen saddex bay ahaayeen lix iyo labiyo toban iyo labaatan iyo afar lixda saddexdaa cawlmaysa marka dhan laga fiiriyo waa saddexda unsudus ka bixi jiray oo usuushii suduska uu ka bixi jiray wey asal aan sudus ka bixin ma cawlmo marka usuushii hadda toddobada isku qabo labo saddex afar maxaan kaloo soo maray sideed yaa kale laba iyo saddex iyo iyo afar iyo sideed uluaan waa dee dhexda ku jira uluee de mxuu ahaaye ulu laba iyo saddex de ulu iyo ulusaan baa ku jira soo sidaa ma aha afar iyo sideed afartaasi cawl ma galo sudus baana ka bixi jirin shulba kuma laha lix iyo labiiyo toban iyo labaatan iyo afar oo sudusku meeluhu ka bixi jiray ah umbaa cawlanta taa in la baraarujiyo munaasib waxaa kaloo munaasib in la baraarujiyo xalay markaynu marayno annaga sheegnay inaysan kulmi karin ulu iyo umun wاثuluث wاthumnu laa yaxulaani manzilan laa yaxulaani manzilan jacbari fii nadmi اla'aali manduumadiisi saasuu ku yidhaahdaa waa binaan calىa qawaacidi zayd ibnu haabit laakiin calىa qaacidati ibni mascuud haddii la maro way kulmahayaan ulu iyo umun way kulmahayaan oo waxaa ka mida laba qowl uu le ibn mascuud aqwaashiisa waxaa ka mida ebniga wiilkaada gaalka ah ama addoonka ah hooyo iyo zawjaba wuu xijaabi oo ulu buu hooye ka kicin zawjana wuxuu ka kicinayaa rubuc oo umun buu geyn maa anahu laa yari maca annahu laa yari marka hadduu nin dhinto oo uu ka dhinto hooyadii iyo xaaskiisii iyo wiilow dhalo oo gaal ah meesha maxaa ku kulmahay hooyo sudus buu geeyey marka maxaa su yimid sudusiyum waxaa kaloo isku iman kara calaa qowl asagu uu leeyahay ulu iyo umun waxaan iskugu imanayaan oo markuu mubacad markuu addoonka yahay ilmihu hadduu addoon yahay marka asada ah waxaa isku imanaya hooyadii oo qaadanaysa ulu iyo zawjadii oo umun aadanaysa jaraa albn mxuu ahaay alabd alcabd cafw marka calaa usuuli ibn mascuud waxaa kulmi kara ulu iyo umun ama calaa qawaacidi zayd bnu haabit ma kulmi karaan saasay ku socotaa marka lagu yidhaahdo weliba waa laba qowl uu leeyahay mascuud mid ka ah, laba kulli wada ah usuulsha xalay cawlantay waan ka soo tagnay iyo suwarkeedii waxaa inoo dambeeyey waidaa tamaala cadadaani labadii cadad hadday isla ekaadaan idaa tamaala hadday isla ekaadaan alcadadaani labada tiro fadaaka waadixun wey kaasi waa cad yahay faamru waadix alaaiya alaaa wey ruux ulu doonaya iyo ruux uluaan doonaya isu yimid aslu masalatin waa min alaauun baadi maxaa yeelay kana uluii kana laba c marka alaaiya alaaa iyo muxuu ahaay sudus iyo sudus iyo inaga soo maray nis iyo nis iyo fadaaka ay falmru waadixun falaa darba walaa taصxiix wey oo un tasiilinaysa mahrajka unbaad oga saari taa culays ma laha mar hadday mutamaalan yihiin midkood baan ku kaaftoomaynaa yakfii midkaasi mahrajkiisii unbaa ka kalena mahraj u noqon hadday ukhto shaqiiqa iyo zawj kulmaan waxaan leenahay zawjku nis buu rabaa tana nis bay rabta waa isku mide eh. nis xaggee ka baxaa labo labada halla gabadha sii halla zawjka sii sudusii sudus weeye laba aabbo ayib mar hadday labada shay isku tiro noqdaan midkood ku kaaftoon waa iska dhibsiirta wain ikhtalafa hadday ismaan dhaafaan bimacnaa ay kala duwanaadaan oo isku mid noqonin wafaniyaa u dhammaado alakaru cadadkii badnaa bilaqali ki yaraabu ku dhammaaday maratayn laba goor iyo faagtara wax ka badan fahumaa mutadaakhilaani waa laba cadadoo iskuda gelaya wadaalika min aalika alaaثatin saddex iyo mac sittatin oo lix la kulantay weeye aw tiscatin ama sagaal la kulantay labada tiro ee meesha kuu taalla haddii ka weyn uu ku qaybsami karo ka yar kadibna uu dhammaanayo ku dhammaanayo bilaa kasrin baaqila'aan iyo jajab la'aan famutadaakhilaan ka alaaثatin mac sittatin saddex iyo lix maxaa yeele koweyn haddaan hadda ku qaybinno saddexda wuu dhammaanaya maxaa yeele laba goorba uu ku qaybsan lix saddex u qaybi min labo waa dhammaatay saddexdu marka marka hore lix bay saddex ruf ka siisan haddana saddex labaad bay haddana la qaysa wafan yal akaru biاlaqali maratayn faaktar sidaasuu ihad waa ku qaybsan inuu ku qaybsamo ayb asagaa laga dhigahayaa maqsuumkii la qaybinay tirada weyn baa la qaybin dadka wax qaybsanayana almaqsuumu bihina ama almaqsuumu calayhi wax loo qaybinna waa tirada yar kadibna laba iyo saddex iyo afar iyo intay doonaa ku dhammaato aw tiscatin sagaal wey sagaal iyo saddexna waa un sidaa famutadaakhilaan mutadakhilaanna waxaad ku soo marteen xalayba ka weyn ku kaaftoon midka weyn uun qaado maxaaba dhiboo ku haya ayb hadday sudus iyo kulmaan iyo ulu waxaan leenahay aslu masala min sit sit maxaa u ulu ah labo ilan waa saddex meeloodoo min laba ah laba sii maxaa uu sudus hal qori sii cidda doonaysa wixii soo hadhayna wixii soo horay baan ku xusuustay masaa'ilka faraa'idda saddex baa loo qaybiya mxu ah saddex naaqise iyo caadile iyo waxaa loo qaybiya caa'ilo waadna soo marteen dhibba ma laha miaan soo tilmaana cashiro horaan kusoo tilmaanaan u malaynay fariidada caadila waxaa loo yaqaanaa midda ay isku dhammaadaan ayada iyo sihaamtu ti haddaan marayna ma ka dhig alyatiimatayn islaam baa dhimatay zawjkeedii waxay ka tagtay walaasheed oo liaba ama shaqiiqa ah waxaan leenahay aslu masala labay ka bixi hal waxaa qaatay zawjkii halla waxaa qaatay taa maxaan leenahay waa fariida caadila lanna waxaa isku dhammaaday kaararkii ay rabeen dadka wax dhexlahay iyo mas'aladoodii asalkoodii baa isfuuqsadeen mar hadday isfuuqsadaan wax dhimana jirin nin walbana wixiisi qaato fariida caadila la yidhaahda caadiladanna waa min almucaadala ay ilmusaawaad ayib waa isu dhigmeenoo waa isceshadeen weeye min almucaadala iyo ilmusaawaad waa isla ekaadeen ariida waxaa jirta naaqiso naaqiso waa maxay xadiidki ibn cabaas tu kuu sheegayo wey alxiqu lfaraa'ida biahliha famaa baqiya faliwlaa rajulin dakar haddii intii dadka wax loo qaybiyo ahlufaradka waxooda qaataan wax soo hadho ama ahlufarad dib oogu celi ama baytumaal la aad ama casaba allah u sale marba haddii mas'aladii markii kaararkii laga qaatay wax ka soo hadho waxaa loo yaqaanaa fariida naaqisa farida naaqisa ayb nin baa dhinta wuxuu ka tagay xaaskiisii iyo hooyadii iyo gabadhiisii ee cafwan waxaan ujeedaa hooyadii iyo xaaskiisiiba ku dah waye maxay rabtaa ul haweenna maxay rabtaa rubuc aslu masala ina cashar ina cashari dhaha soo idinku soo marto mar hadday ulu ruux isu yimaadaan ayib labiiyo toban maxaa u ulu ah saddex qori afar qori cafwan afar qori hooyo ku taag maxaa eh, rubuca ah? saddex zawjada si saddex iyo afar isku dar toddobaa baxda maxaa soo hadhay shan waxaan leenahay baytulmaalka casabo allahu sahlo raddi kolba markaa ciddi diyaara casabaa u horaysa hadda haddii la waayo markaasuu imanayaa khiyaarka ah ma baytulmaal baan la aadnaa mise raddi baan samaynaa casabo hadday joogto khiyaarkaa ma furo ayib taa maxaan leenahay arida naaqisa arida caynda waa waad fahamtay waa maxay waa inay kaararka la rabo ka bataan masalada dadka kaararka la taag maxaa rabtaa sudus adu maxaa rabtaa uluan adu maxaa rabtaa say u socotay um araami aad mariso kale oo yahaad <laughs> wixii caawilmahay oo dhan waa faraaid caaila wey waxaa laana kaararka sihaamta ay rabaan ahlu faradku ayaa ka badan masalada asalkeedii saddexdaasaan oo loo qaybiyey aan ka soconne wain lam yufnihima wain lam yufnihimaa hadduusan dhammaynin famutadaakhilaani ka alaaثatin mac sitatin aw tiscatin ayib waxoo dhan saa un wey waa un miaali hataa waxaa la mida شhan iyo toban iyo maxaa la mida iyo saddex waa isku mid شhan iyo toban laba saddex goor bay ku qaybsamaysaa calى alaaث sidaa un wey <clears throat> wuxuu idhi sheekhu wain lam yufnihimaa hadduusan dhammaynin cadadkii badnaa iyo kii yaraa ilaa cadadun aaliun tiro saddexaad mooyeen ayagoo isma dhammayn karaan fa mutawaafiqaana kuwa iswaafaqay weeye bijuzihi juskii iska waafaqay weeye ka arbacatin wa sittatin binisb ba iskaga waafaqeen bijuzihi wuxuu u jeedaa juska iska waafiqan baa loo jeedaa ayib mutawaafiqaan binis bay noqon karaan biulu bay noqon karaan saasay marka ku socon ayib tan su-aasha ala idin diray tan xususay maad maxaad ka haysaan xisaabta ha tiro kisa iyo tiro dhabana iyo tiro mutaxan soo kala saarteen mise waa la iloobayba ya haye qaybsanta iyada iyo hal wax ka badan haddii lagu dhuftay haddii loo qaybiyo tiro isina waa tiro iso marka laba loo qaybiyo jajab markasta laba loo qaybiyo jajab ay uma wada dhafto tiro dhaban waa tirada laba qaybsanta si istaag loo qaybsanta warkaasaa saxa marka cali maxaad intii iskoolka u ilowda markaan ku haysta sidaas wey tirada eh, carabtuna waxay u yaqaanaan shafci ama zawji oo isku magaca fardi iyo awali hadalka marka la eh, jilciyo waxaa weeye tiro walba oo laba intee loo qaybiyo labadu ay dhammaysato waxna uusan ka soo hadhin zawji baa la yidhahdaa tiro dhaban baa la yidhahdaa sideeduba waxaa ka mid ah haddee eh, tobankaa ka mida ah, lix baa ka mida afar baa ka mida sideed baa ka mida tiro walboo ku qaybsanta labo waxbana uusan ka soo hadhaynin waxna un jajabna ka soo hadhaynin waxaa la yidhahdaa waa tiro dhaban ah tirada ayada uun mooyeen iyo hal mooyeen wax kale aan ku qaybsamaynin maxaa la yidhahdaa cinda alcarab waxaa la yidhahdaa tiro awaliya cadad awali baa la yidhahdaa waa ka sabca waa ixdaa cashar toddobo tira ay ku qaybsamaysa ma jiro ayada in la qaybiya la ma inay wa kalo ku qaybsanto labaatan iyo ko ani haylo aadin iyo meelo kale lagama hadlaayo iyo labaatan iyo toddoba iyo sagaal iyo waxaa laga hadlayaa ayada in la qaybiyo toddoba wax qaybin kara ma jiro aan ahayn in toddoba loo qaybiyo mooye toddoba kale toddoba ku sidaa ama hal ku sidaa harifo ko abad abad labaad wad wad abadan tirada ayada mooyeene iyo waaxid mooyeen wax kale aan ku qaybsami karin waxaa loo yaqaanaa tira cadad awali ah cinda alcarab awali baa la yihahda idinku ama kisi dhaha ama ama mutaxan dhaha idinka idinta alla anu labada musalax soomaaliga qaabka loo kala islaamay iyo macado hadda laakiin carabi ahaan baan ku garanaya ha tirada mutaxan iyo kisiga farq udhexeeya waa usoo socdaa waa usoo socdaa tiradaasi awali baa laydha aan dhammeeyey way fahanteen mama tirada fardiga cinda alcarab waxaa weeye waa tirada lafeeda ku qaybsami karta waaxidna ku qaybsami karta cadad kalena ku qaybsami karta oon ayada ahayn waa sagaalkoo kale sagaalku waxay ku qaybsami kartaa saddex lafeedana way ku qaybsami kartaa halla way ku qaybsami kartaa laakiin waxyaaba kale kaa diida laba kuma qaybsami karto laba kuma qaybsam waa tirada laba aan ku qaybsami karin si baaqi muxuu ahaa ii sheegee bilaa cacab la'aan iyo baaqi la'aan laba aan ku qaybsami karin laakiin cadad kale ku qaybsami kartaa taasaa cinda alcarab waxaa la yidhaha cadad cadad fardi ah cadad fardi ah kisigii waa af soomaaligii ayib dhib ma laha waa i fahanteen bara malay hada huwa alfarqu bayna alcadad alawali wالzawji wاlfardi idinku marka ama kisi iyo fardi isdaba mariya ama isku mid ka dhiga idinka idintaa lah ayib taasi marka sidaas way wain lam yufnihi maadaan ku keenay wain lam yufnihi ma hadduusan dhammaynin cadadkii tirada badnayd iyo tii yaraydba ilaa cadadun ثaaliثun tiro saddexaad unbaa dhammaynaysa famutawaafiqaani kuwa isku beegmay weeye isku beeganka isku beegmeen cinda ahli faraa'id labiyo toban juz bay iskaga beegmi karaan tafsiilkooda ugu laabta kutub alfaraa'id mxuu ahay kubraa ma dhaafto tawaafuq biljzaada labada cadad laga bilaabo nis ulu rubuc khumus sudus ma jiro sudus may ogole ahlulfaraa'idku way subax bay u budahayaan umun idan labiyo toban juz bay tawaafuqu noqonayaa ay labada cad iska waafaqeen cinda ahli اfaraa'id meelaheeda ka raadsada famutawaafiqaani waa iswaafaqayaan bijuzihi ay juزءi اlwafqi meesha iska waafaqeen gobolkeeda hadi halkaasaa damiirka loo celinaya wadalika arbacatin wey afar iyo wa sittati afar waa laba tiro oo markaasi ka yari ama ka weynoo lixdaa afar isku dhammaanayn maaa baaqi baa soo haay waa ujeedaan haddaan rogna ka ag ka rognana ka yar labtankiisu ma dhammayn karo ayb marka intaad afar lix ku qaybisa ay laba soo hadho yaadi haddana labo laba ku dhammee inaad dhan kale ka wareegta mooyee ma soconayso kuwanoo kale marka mutawaafiqaan maxaa yeele afar labay u qaybsami kartaa isleeg lixna laba isleeg bay u qaybsami kartaa hunaa ma dhihi karo tawaafuq biulu maxaa yeele afar baan ulu ka bixin laakiin lixii hadda hadday noqon lahayd saddex waxaan dhihi lahayn tadaakhul baa ka dhexeeya waa maca daalik way ku iman doontaa waxaa ka dhexeeya tawaafuq marba hadduu mutadaakhil labada cabd ay noqdaan tawaafuqna waa jira kullu mutadaakhilayn waa mutawaafiqayn mar hadday isgudo galaan uxun baa ka nis baa ka dhaxaynaysa waa iman doontaa insha allahu tacaala biibay iska waafaeen markaasna waa mutawaafiaani waa iska miaal biul birubc baa iman doonta insha allahu tacaala taa waa iska dhib yartahay qole waxay leeyihin markaad adda ku qaybiso markaad ku qaybiso afar lix ku qaybisa labaa soo hadhi laba markay soo hadho laba kale ku sallid way dhammaanaysa dhammaashaha waxaan oga jeeda waxa kuu muuqan labada cad inaysan mutabaayin ahayn labada cad inaysa mutabaayineen soo nagax la soo maran maa labada cad marka laisku qaybiyo hadduu hal ka soo hadho ee waa tooshii aan ku qabanaynay caydkii mutabaayinka ah dhibba ma laha wain lam yufnihimaa hadduusan dhammaynin ilaa waaxidu hal unbaa dhammaynaya tabaayanaa way kala tageen labada cadad kan waa ma waa tirada utaqaaneen waa cadadkii awaliga ah tirada waxaan waaxida inuusan dhammaynaynin awali weyd nafteeda iska daade tiro walba nafteeda ku qaybsantaa midka mxuu ahaay tiraa nafteeda ku qaybsan ma jiro iska daataa waxaa loo jawaabma tiro kale marka loo fiiriyo waaxid unbaa dhammayn kara tabayana way kala tageen ka alaaثatin wa arbacati saddex iyo afar wax ka dhaxeeya iyo wax qaybin karaan midna ma jiro kala tage wuxuu yihi sheekhu wاlmutadakhilaani labada cadada isgudogala mutawaafiqaani صaxiix marba haddii midka weynka hoose ka yar uu ku xaroon karo wuxuunbaa ka dhexeeya waxaa uu ku xarooday khaanaduu leeyahay nis baa ka dhaxaysa haddii kale maba gudagaleenba walaa cagsa cagsi ma jiro oo maxaa yeelay waxaa la heli karaa tawaafuq asagoon tadaakhul jirin ayib haddaad soo marayseen lix iyo afar somayna soo mara lix iyo afar waxaa ka dhexeeya tawaafuq binis haddaad soo maraysa matniga laakiin isma gudageli karaan afar kuma xaroon karto لأn waxaad soo marteen xalay tadaakhulku wuxuu ahaa in ayb xalaad soo marteen ayb sharط tadaakhul waxaa waye alaa yaزid alىa niصفihi alaa yaزid calىa niصفihi marka ka yari ka weyn uu hoos galahay xala waynu soo sheegnay waa kul cadadayni mkhtalifayni aqaluhumaa juزء min اlأkari aw اlأkbari walaa yaziidu calىa nisfihi soo saa ma ahayn haddii niskii uu ka bato tawaafuq baashu u wareegi ama waxay u bareegi tabaayun ayb walaa cagsa dabagedis ma jiro oo dhihi mayno kullu mutawaafiqayni waa mutadaakhilaan dhihi mayno ee waxaan leenahay kullu mutadaakhilayni waa mutawaafiqayni mxuu ahaa mutawaafiqaani ima binisfi aw biulu ilaa akhiri taasoo iska dhib yarta arcu taasi waa tawdic nisabka afartaa sheekhu inuu kuu sharxo arar weeye lugfidsi faracan musiibadeeda soo socda ayuu sheekhu usii kasii baarandeghayaa arar wey somalia waxay jirtaa hadalkaada hortiina afeef baa la yeeshaa aqalkaada hortiina ood baa la dhigtaa marka haddaad albaabka furatoodan albaab samaysanin oon ood issaarin oo cid walba soo xarooto eedama adigaa le mise dadka iska soo galay baa le ayib marka waxaa wey aqalkaad hortiina ood baa la ta hadalkaad hortiina afeef baa la yeesha afeef iyo arar buu sheekhu uga jeedaa hadhow haydhihin weeye waxaan ad soo daysay nawowi muxuu ahaa soo aniga kuusoo sheegay tirooyinka in ka dhaxeeyo tabaayun iyo tadaakhul iyo tamaahul iyo tawaafuq afartaa nisb mid walbana aan kuu sheega hawshiis arcun arcan waa farci koobaad ay dhaheen muxuu ahay xeertii dambe mutaakhiriinta ay yidhaahdeen maxaaun fahma weliba awliyadaa fahanta kan dambe soo socdana xataa awliyadu ma fahantay dheheen <laughs> wuuna dhib yarya raggiina xisaabta iyo iskoolaadka soo bara wuu dhib yarya ma dhib badno kan aad bu iskaga dhib yarya marka amilada ka baxaysa haddee la fiiriyo qaabkooda hadduu iskugu dhibeen baa lagu rafaadi haddaad un asalka fahanto xisaabta haddaad qaacidada fahanto uma baahna in lagu sharxo ardayga haddii qaacidada u fahmo amilada asagaa keensanaya wax walboo laga keena asagaa qaybinaya lanna amiladu lama koobi karo farcun farcan waa mimaa qablahu ay mufaracu mimaa qablahu intii hore lasoo sheegay buu ka yahay taran ka yahay oo waa daba joogaa ujeeddaduna waxaa weeye in la caddeeyo sidii loo qaybin lahaa masaa'ilka min aqali cadadin yumkin oon waaa wa ka sira tasiilkii buu lamid yahay tasiilkuna waa un fadhiisinta masalada calaa aqali cadadin laa yakasir tanna waxaa weeye haddii asalka aad dhisay usuul masaa'ilka toddobada ahaa midkood uu jabo qaabkii loo tasxiin lahaa waa intaas culays badan ma sii laha tasxiil masaail baa looga jeedaa dhib male wuxuu ihi sheekhu idaa carafta haddaad garato ardaygaada cilmiga ee dhaxalka raadinayo ama inuu wax dhexsiiya doonayo ama minhaajba baranhayo idaa carafta aslahaa ay asl اmasأala masalada asalkeedii haddaad ogaato ile usuul masaa'il waad soo barteen usuul mufradaa iyo usuul murakabay u qaybsanayd soo sidaa ma ahayn usuusha mufradada imisay ahayd an midda murakabaadana labo todobadaasay ahaayeen haddii lagu daro laba asaloo kaleo murakab ah oo baabuljad wاlkhwa ku timaada sagaal idaa carafta aslaha asl masala haddaad garato wanqasamat isihaamu leebabkuna ay u qaybsamaan calayhim cala alwaraثa aw calى asxaabi اlfuruud fadaaka arinku waa cad yahay weeye ay laa yaxtaaju ilaa darb isku dhufasho iyo ooma baahno taa waa iska dhib yartahay marba haddaad asl masala garato oo iyadoo ay u qaybsanto asxaabu اlfuruudka ama asxaabu sihaamki ayadoon abin ayb marka waxaa weeye fadaaka waa maxay darbi ooma baahanid ka zawjin wa alaaati baniin haweeney baa dhimatay waxay ka dhimatay ninkeedii iyo saddex wiil waa iska dhib yarta aslu masala maxaan leenahay idaa carabta asla baa tidhi zawj wuxuu rabaa rubuc baniinna hadda waa casabo saddex wiil aslu masala waa min arbaca waad garata hadde afar maxaa u rubca hal qori sii zawjada maxaa soo hadhay saddex qori saddexa wiil ku kala taag way isku dhan tahay wanqasamat isihaamu calayhim fadaaka falamru waadixun falaa nuqnuuqa fiihi walaa xaajata ilaa darban wey ta iska dhigirta ilaa ta culays mala kale sheegaa waxaa ka ah ka zawjatin wa bintin wa alaaثa ikhwatin ayb awji iyo maxaan idhi zawj zawj baan rabaa ninba haweeney baa dhimatay zawjaa dhimatay zawjkeedii bay ka tagtay sayigeedii bay ka tagtay iyo saddex wiiloy dhashay markuu rubciisi qaato saddexdaa soo hadhay wiilashaa casabayn waanoon la egyahay mana cawlmin mana jabin hadduu zawj asagu soo karoodo oo ninkii soo karoodo muxuu ka tegay zawje iyo iyo bintiya saddex muxuu ahaaye walaalo ah zawjo iyo gabadh iyo saddex walaalo ah aslu masala min amaaniyahadi soo sidaa maaha sideed maxaa umuna hal qori zawjada sii maxaa unis ah ile bintaa joogtee afar gabadha ku taag afar iyo hal isku dar shan maxaa soo hadhay saddex qori saddexdaa walaal kala sii aduguna qori qabadhe aduguna qori waar isku dhammaatay tii xalay aan soo marray baa ka mid a ah. masalatu dinaariya ama um laramid soo mayna soo marin xaggey ku dhammaatay iyaduna toddobiyo toban ha cawlanto waa aslu masala cawlka usuul masala ku jira yaa ku qaldi masle asalka haddaad garato maca alcawl waa asalkaad weli joogta ilaa wax kaa jabay ma jiro ee waxaad kordhisay uun sihaamti ayib um اaramil ama dinaariya nafs اlqadiya aan ka socon ya ikhwaan idhi ikhwa soo laguma dhi xaggeed adishabayso alaaثa ikhwa waa ikhwaة اlmeyit ikhwaة اlbinti ma aha meydka walaalihii wey waxaa laga hadlayo ayib wain inkasara hadday jabto taasi waa marka mas'aladii dadkii ku fayshanaa ay u qaybsanto bilaa kasrin fadaaka waa dhammaatay wain inkasara hadday jabto masaladii calaa sinfin koox bay ka jabtay qolya saddex doonaya ama afar doonaya ama sudus doonaya ama uluaan doonaya ama ulu doonaya fududood waad garanaysaan haddi sinfigu waa koox walboo qaadata sahmi muqadara ama ijtihaadoo sharcigu sheega dhibba ma lehe sihaamtaasa sinfi weeye ayagoo isku hal hal sahmi qaata yay badan karaan oy laba kooxood noqon karaan reer sudusla laba kugu noqon kara ayib waxaa kaloo kugu noqon kara mxuu ahaaye reer ulule waa markay ulubaaqiya la gahay dijadii hawlihiisii taa dhib bambala wain inkasara hadday jabto masaladii calaa sinfin waaxidin hal koox basay ka jaban tahay quubilad sihaamti baa lagu beegi bicadadihi cadad sinfi quubilad ay sihaam sihaamtii jabnayd ee dadkeedu u qaybsami weyday ayaa waxaa lagu beegi bicadadihi cadad sinfi ay cadad ru'us tanna waa iska dhibyartahay dadka uu wax ka jabay waxaan leenahay waa sinfigii wixii ku soo hagaagay qaybsada layidhi deeqi waaye ka yaraadayna waa sihaamtii marka sihaamti waa wixii lagu yidhi waa ka rubcaadii waa ka ulukaadii waa ka uluaankaadii waa ka waxay kuu soo reebeen ahlu faradku da casaba tahay hadihi sihaam anigii taagnaa ee lahaa waxaygii aabbahay dhaxalkiisii walaalkay awowgay la soo taagnaa maxaan ahay cabduruus baan ahay ama mxuu ahay warasadii baan ahay marka kuwaas cabduruusta waa dadka sihaamtuna waa waxay mudnaayeen ama ku yaraaday ee deeqi waay taasi waa iska dhibyartaa sheekhu marka wuxuu ku yidhi marka ayada ah waxaad isku fiirinaysaa wixii igu soo hagaagay iyo dadkii baad isu fiirin quubilad ay sihaam bicadadihi cadad الsinfi cadad الru'uus waad eegaysaa saddex mid un bay noqon haddii saddex mid un bay noqon wuuna iska daayay sheekhu hadda oo hadday sihaamtu iyo caddu ru'uusku isla ekaadaan jabitaan ma yaalo haddaad soo marayseen sihaamta soo hadhay iyo dadka la siinhaya hadday isla ekaadaanoo tamaaul ka dhaxeeyo darbi ma jiro kasrina ma jiro maxaynu hadda soo nidhi islaam baa islaam baa dhimatay zawjkeeda waxay ka tagtay saddex wiil baa tidhaahdeen zawjki maxaan siinay rubuc baan siinay maxaa soo haray saddexdu waa sihaam saddexdan wiilla waa sinfigii ama waa cadru'uusti saddexda sihmi iyo saddexda cadad ru'uus maxaa ka dhexeeya tamatul falaa kasra saa darteed bu sheekhu kuush iskaga tagahayaa al banaanka inta gadaal ku keeni doonaa laakiin hadda markaan baabkan marayno looma bahno waa hadduu tamaaul jiro tii kale maay misaalkalead keentee zawje iyo binto iyo alaa ikhwa zawjada markaan umun siinay bintadayna nis siinay maxaa soo hadhay saddex saddexdii sahmi iyo saddexdii walaalaha ahaa maxaa ka dhexeeya tamaaul fala kasra mar haddii sahaamta soo hadhay iyo dadka meesha taagan isla ekaadaan isku mid noqdaan falaa kasra maxaa ku yimid nisabtii afartay inaad kaa hadhaan rabaa tadaakhul baa ku hadhay hadday sihaamtu soo hadhay iyo dadka doonaya tadaakhul ka dhaxeeyana asna falaa kasra maalan lix sahmi baa soo hadhay dadka doonayana waa saddex laba labaan ugu dhiibayna ma dhib baa taas waxay ahayd tamaul taa tamaul ba tadaakhul baan ka hadlaya haddii sihaamta soo hadhay iyo dadka doonaya tadaakhul ka dhexeeyna way dhib yar tahay waxaa soo hadhay hadduu badan yahay oo asagoo cadadka weyn yahay ilan maxaan isku mutadaakhil maxaan isku ogey waa laba cadadoo midkood weyn yahay midna yar yahay ka yarna uu ku dhex haroon karo ka weyn ka weyn hadduu sihaamti noqdo ka yarna uu cadu ru'uusi noqdo asna falaa kasra saddex ruux baa wiil baa kuu soo hadhay maalan ama saddex waalaha soo hadhay sahaamta ku soo aadana waa lix maxaan leenahay falaa kasra warkaa waa fahanteen baan u malay afar sahmi baa soo hadhay waxaa doonhaya laba ruux falaa kasra waxaa soo hadhay sideed sahmi waxaa doonahaya afar maxaan leenahay labalaba u qaata cagsi haddaad ka dhigto oo ay baday cadadkii weynaa uu noqdo dadkii caduru'uustii cadadkii yaraana uu noqdo sihaamtii markan waaa tadaaul aadi maysa tawaafuqad ku soo noqotay tawaafuq baad ka fiiri waxaad leedahay caduru'uusta oo sideed ah iyo sihaamtoo arbacaa waxaa ka dhexeeya tawaafuq binis waxaa ka dhexeeya tawaafuq birubuc intuu ka dhexeeya midka u yar baad qaadan marka oo labada ah ama sideedda oo afarteedii ah idan markay isbaddesho oo cadadkii weynaa uu noqdo caduru'uustii sihaamtuna kii yaraa ay noqoto waxaad aagaysaa baabu tawaafuq sidaa darteed buu ku gaabsaday sheekhu tabaayun iyo tawaafuq waa fahamtee malay cinda tamauli kasri ma jiro cinda tadaakhul lah hadday sihaamtu weyn tahay asna kasri ma jiro waad soo marteen laba basaa soo har labadiba kuu sheegahaya fainta baayana halkaasi u bad fainta maala muxuu dhawaa sheekh ha dhihi fainta daakhala muxooga bil ha dhihi waxaa weeyaan waa indheer garato weeye marka saasuu oga tagahay inaad kitaabka soo fahantay buu kugu xisaabahaya wayna soo noqon kartaa insha allahu tacaala wuxuu idhi haddii calaa sinfin ka jabto calaa sinfin bay ka jabi kartaa calaa sinfayni bay ka jabi calaa alaaay ka jabi calaa arbaci ka jabi waa markaan marayno alru bاnasab aw bاnikaax ayb haddii laakiin alru bilwalaa uu yahay an bay ka abi sinfi lix sinfi bay ka abi toban bay ka abi taa xasri ku ohan doono kasrigu afar ma wuxuu u jeedaa waa alru binasab iyo wixii la halmaala laakiin hadduu iru bilwalaa yahay way ka badan kartaa intaas hadaba qubilad waxaa lagu beegi oo la qaabilsan sihaamti bicadadihi cadad sinf cad ru'uusa waad fiirin faintabayana hadday kala boodaan <coughs> sihaamti ku soo hagaagtay dadkan iyo ayagii madax tiriskooda hadday tabaayun ka dhaxeeyo duriba waa la dhufan cadaduhu darbiga hadee waa taqaana xisaabad kusoo bar darbi waa maxay labada cadadee lasku dhufan midkood ka kala ajzaas ina la labaata wey maxay waa تضciifu أxad الcadadayni بأxaadi cadad الآkhر waa inta un darbigu marka la rabo iska faham bas un maaha xikmadu waa sidaa haddaan شhantan kale imise xabad bay ahayd شhan qori bay ahayd o laba saddex saddex qori tan kalean شhan gor laabaynaa شhantan شhan gor la laab شhan labaatan saas ku noqon darbigu waa inta waa تضciifu أxad الcadadayn biqadri aaxaad اlaakhar labada tiro mid ka mida ah inaad la laabto weeye inta ka kale uu dhan yahay kow marka laga bila ko laba saddex marka la yidhahdo baad celcelinaysaa haddaan ku dhaho toban toban ku dhufo tobanka koobaad waa imse cab kow laga bilaabo ilaa toban waa tanaan leeyahay waxaan ku labanlaabahayaa toban goor baan ku labanlaabahaya adiga toban iyo toban goor baan ku cakisahayaa kadib maxay noqonaysaa boqol waa intaa wax kale ma aha ayib sheekh durib waa la dhufanaya adadhu adad ruuus w hadda sihaamti ma aha cadadhu sinfi ila sin baa inoo dambeeyey fi ay fi asli masأlaad ku dhufan ilaada carabta asla baa lagu soo yidhi bicawlihaa maca cawlihaa in caalad hadday cawlkeedii xataa asalku ka tirsan yahay masaladu ka tirsan yahay waa hadday cawlanto hadday cawlanto saasaad yeelaysaaba sheekh iska dhib yarta xalaad amilo badan soo marteen ayadoo marka cawlanta iyadoon cawlinba aan miaalo dhowr laba miaal ka bixin miaala haddii marka qaarkood la badbadiyo alimaam araafici wuxuu isku dayey mas'alo walba kitaabkiisa alcasiiz dhowr iyo toban miaal inuu ka bixiyo waa ninka marka laga hadlaayo shaaficiyo baabul faraad awood badan wey markaad firinayso yani wuxuu isku dayayaa inuu xasriyo jamiica suwar iyadoon wax dhiba aysan ku haynin weliba tartiib u dareeni ood moodi inuu aayado quraan akhrinhayo raafici raxmat اllahi tacala calayh walidaalika bacdu ahli cilmi ka rajaxay nawowi cala raafic xataa fi اlxadiid ciraaqi baa ka mid ah, ragga yidhah xataa raafici baa ka yaqaana xadiidka nawowi xoogu mubaalaqa ku jirtaad moodaa waa shaykh اlmadhab zawj iyo akhaweyn islaam baa dhimatay waxay ka tagtay zawjkeedii iyo laba walaala ah akhweyn hadda waxaa lagu dhihi mar likhayri ummin ama waaa lgu dhihi markaan halkan marayna baabulkas ama liayri abin mxuahaye eh, akhli ab baa lagu dhihi akhli ab marka lagu leeyahay waa ixtiraaz can akhli um faqad maxaa yeelay ninka eh, aabba kula wadaaga laba mid un weeye inuu aabbo keliga kula wadaago iyo inuu hoyo aabbo kula wadaago marka way soo gaabsanyaen fuqaxu le akhli ab bay ku leeyahay waxaan ka ixtiraazaya marka ayada ah kii laumka ahaa hadday laab dhaheen liabaweyna kaba sii fiican wey waa igaabsi iktifaa ruuxii ay haweeneyda dhintay zawjkeedii ka tagtay iyo laba walaalaheeda liayri ummin liayri ummin bay ka tagtay waaan asl masala waa min inain min inain oo dawaanis hadde ila zawju nis buu rabaa laba waxaan siinaynaa hal baan siinay zawjki maxaa soo hadhay hal ooma qaybsama laba laba wiil maydka laba la dhashay ooma qaybsama waa ka jaban yahay marka waa inkasara calaa sinfin wey so sidaa ma aha calaa sinfin mar hadduu noqday waxaan fiirinaynaa muxuu ku yihi quubilad ay sihaam hal baa usoo hadhay wiilashii saddex ee labada ahaa hal baa usoo hadhay oo ka soo hadhay niskii zawjku uu qaatay halkaa iyo cabdiruusood isku fiiri maxaa ka dhexeeya tabaayun hal iyo laba wax ka dhexeeya ma jiro cabdirusadoo laba waxaad ku dhufataa fii asli masala oo laba ahayd maxay noqotay afar laba lagu dhufto waa afar laba waxaad fisaa kul man lahu kaana mxuu ahaay sahmun fii asli masala akhadu madruuban bijuzi sahmi oo bimadluuba fi lmasala hawlaha waa hawla iman doonee dhibba ma lehe iska soo gaabsiye waxaad tihahdaa laba aad u qaada zawjow maxaa soo hadhay labo kala qaata fain tabaayana duriba cadadhu cadad ru'uus cadadu sinfi fi lmas'alai bicawliha in calad taa waa iyado marka aan cawl lahay markaani muwaafaqana baari mayno wax damboo noo dhimanna ma jiro amaa cawlka waxay ku miaaliyaan amilada amilo badan bay sheegayaan wadaaduhu sharca laakiin kulba ku ka fududiya aan soo qaadan haweeney baa dhimata waxay ka tagtay zawjkeeda iyo an walaalaheed ah shan walaalaheeda liayr ummin hadda la soco walaala hadii la idlaaqo fii baab markaan marayno waxaa un loo jeedaa liab aw liabaweyn haddii lium loo jeedo waa la caddayn ila iyagu waa imtixaano way isbedelaane ayb zawjku muxuu rabaa nis walaaluhuna waxaan leenahay maxay rabaan walaaluhu ulaan dhahaade amsa akhawaat khamsa akhawaat amsa akhawaat uluaan bay rabaan nis iyo uluaan lix iskugu keen hadda aslumsl waa min sitadheh nis waxaad sisaa odaygii zawjkaa ee badoorran haysaantu ka dhimatay saddex baa soo hadhay waxaan leenahay shantiina gabdhaha cafwan waxaan rabaa ina cawlantaan rabaaye lix maxaa uluaana afar afar ku taag shan gabdha ah cawl maxay ku tagtay sabcay tagtay leanno saddex zawj ku qaatay iyo ulasaanka gabdhaho afara sihaamta markaad ururiso waa toddobo idan wixii u soo hadhay gabdhihii shanta ahaa waa maxay afar ayaguna waa shan waxa u soo hadhoo afara iyo madaxoodoo shana maxaa ka dhexeeya tabaayun shanta madaxooda ah ku dhufo aslu mas'ala maca cawliha oo toddoba ahay toddoba an lagu dhufto maxaad tidhahdeen soddon iyo an halkaasay ka asixi wa minhu tasixu waxaan leenahay marka kullu man kaana lahu sahmun fii sabca fii asli masla oo fii sabca ah akhadahu madruuman bihamsa soo gaabi warka so sidaa un maaha zawjow maxaad qadaatay saddex baan qaatoon nis ah toddoba xoolihii ah saddex baa iga soo raacay toddoba waaad ku afan saddexdaadi waxaad ku dhufsataa shan saddexdaadii shan ku dhufso oo cabdiru'uustii gabdhaha ah shan iyo toban xagga dhigo maxaa soo hadhay labaatan gabdho shan oo qaybi tiiba afar u dhiib isku dhammaatay wax soo hadhay baa jira sidaas wey duriba cadaduhu fi اlmasأlaةi bicawliha in caalad soo iskama dhib yar wain tawaafaqa haddaan waxaa la yidhi eygu foorida badan uu ku wareeraa intaan ku dayno ayib wain tawaafaqa hadday iswaafaqaan maxaa iswaafaqay cadu ru'uusta iyo sihaamta usoo hadhay ru'uustaas wax ka jaban yahay dad baa wax ka jaban yahay ma ogtahay dadkan wax ka jaban yahay ayaga iyo wuxuu kusoo aadan baa isu fiirin ma dhib bay leedahay war raggiinan qaylay waxbaa naga jaban ku haya maxaad dhantihiin toban baan nahay maxaa idinku soo eegay labo saddex afar waxaan leenahay sihaam iyo ru'uus waa iska dhib yartahay wain tawaafaqaa hadday iswaafaqaan sihaamtii iyo cadru'uusta wuxuun iska waafaqaan binis aw bikayrihi maxaa la samayn duriba waxaa lagu dhufan duriba waxaa la garaaci wafqu cadadihi fiiha fi اlmas'alati biasliha aw maca cawliha haddaad soo maraysee wafqu cadadihi xaduru'uustaad fiidhin iyo siyaamtaad ku fiirin haddii wifqi ka dhaxeeyo caduruusta wifqigii sidaad qaadi aslum masalaad ku dhufan hadday tahay caadilo hadday tahay caailana waad ku dhufan haddaad soo marayseen ayb famaa balaga cadadku wuxuu gaadho ama famaa balaga darbu dhufashadu meeshay gaadho saxad minhu way ka asaxaysaa alimaam raafici matniga wuxuu ku dhigay miaaluh miaal tabayun bsg matniga raafici ile twafuq miaal tabayuni zawju waakhwaan waad soo marteen somadan soo marin wa miaal tawaafuq wuxuu ihi ummun wa arbacatu acmaam miaalka raafici baan ku gaabsano dhibba ma lehe ee filmuxarar matniga uu saaray miaal tawaafuq wuxuu ihi waa ummun wa arbacatu acmaamin haweeney baa dhimatay ama nin baa soo karooda wuxuu ka tegay afar aderahii ah iyo hooyadii hooyadu maanta wax riixay ma jire maxaad leedahay ulu ma jirtay soo maaha aslu masl waa min aa ulukeeda xabadda c hal qore ku dheji maxaa soo haray labo afar adeeraa meesha dhakoora afar adeer waxay leeyihiin labo xaggay naga gaadhaa waa mushkilada aan soo sheegnay waxaa weeye afar iyo laba tadaakul baa ka dhexeeya oo labadu waxay ku xaroon kartaa afarta laakiin mushkiladu waxay noqotay oo tawaafaqadda loo aaday cadadka weyn baa wuxuu yahay dadkii xaduru'uusti afarta ah adeerrihii meesha taagnaa maxaa yaraaday sihaamtii tawaafuq saasaa loo aaday tadaakhul lama aadin waa fahanteen baan u malay idan waxaan leenahay maxaa ka dhexeeya afar iyo laba tawaafuq b binis tawaafuq binis hadduu noqo afarta niskeedaan qaadaynaa afar maxaa nis ah labo aslu masale ku dhufo oo saddex ahayd lix lix maxaa oo ulu ah labo hooyo si maxaa soo hadhay afartaad u kala go afarta soo hadhay afarta adeer kiiba hal shilin u dhiib warkasoo ma dhammaan soo kama socon kara mase waxbaa weli dhiman famaa balagat axad minhu aan iskaga tago waxba yaan idinku wareerin <clears throat> inkasara taa wuxuu ahaa iyadoon cawlmin saanan aadilon baan maalina ah, hal miaoo caail aan ku daro hal miaaloo caaila oo tawaafuq hadda ilan tabaayinku waxaan ka miaalina mid caadila ah iyo mid caaila ah hadda tawaafuqii tawaafuq sihaami wa caddi ru'uus waxaan ka miaalinay ayadoon cawlmaynin hal miaaloo ataa ay sheegaan aimadoo dhan ba aan ku daro kulligood kutubta ragga shar o dhan way sheegayaan waxaana asalo kole hadda intaan arkay sharaxaasi zarkashikiisa najmudiin muqrigu intaan buu soo qaatay ibn xajar alhaytami rimligu kama fogo kulli waxaad leedahay wadaaduhu dhowranayaan kulligood maga waan ka hadlaayaan mararo yar baa laga ragka qaarkood inay ku tasarufaan cibaarada ayib waxaa lagu miaalay midda caailada zawj iyo abawaan wa situ zawj iyo abawaan wa situ kan aan u hayana wuu qorhayaaba miaaladaas ayb zawj iyo haweeney baa dhimatay ninkeedii labadii waalidee dhashay lix gabdhood bay ka tagtay o iyadu dhashay zawjku hadda muxuu leeyahay rubuc labada waalid maxay leeyihiin sudus banaadka lixdaa maxay leeyihiin uluaan illa way tiray noqdeene way cawl maysaa an iyo toban bay cawl ku tagaysaa maxaa yeelay zawjku oo rubuc raba labada waalid oo sudus raba gabdhaho uluaan raba uluaan iyo sudus ayagu haddee maxaa ka dhexeeya tadaakula inaga daa dhibba ma lehe waxaad tidhahdaa aslu masala waa min inaa cashar labiiyo toban maxaa yeelay rubuc iyo iyo sudus baa meesha yimid afar labadeed ku dhufo lix ama saddex lix ka timid ku dhufo afartan on labiyo toban dhibba male tawaafuq baa ka dhexeeya binis labiyo toban maxaa tau yaraan ka bilo maxaa usudus ah labo hooyo ku dhaji haddana maxaa usudus ah labo aabba ku dhaji afar baa baxda maxaa haddana waxaan leenahay rubuc ah saddex zawjka ku dhaji toddobaa baxday maxaa laba-iyo toban uluaan ah sideed waxaad ku dhajisaa banaadkii lixdii gabdhood ay meydku dhalay sideed iyo maxaan isku daray afaray labada waala isku qaateen iyo saddexuu zawjku qaatay toddoba sideed u gee shan iyo toban bay cawl ku tagtay soo warku iskama koobno cawlku hasdhiba adugu waxaad yeeshaa uun kaararka uruso markaad markaad labiiyo toban ka goysay saddex ood ka goysay afar haydhih waxba ma soo hadhin hadhi ha u bixin waxaad tidahdaa mayadoo eber waxaad ka tidhahdaa labayo toban maxaa uluaana sideed ku dhaji kadib waxaad tidahdaa barxad haysataa adugu sideed ko adna saddex waa koo iyo toban aduguna mxuu ahaaye afar shan iyo toban sihaamtaad ururin halkay gaadha ad leeda cawl bay ku gaadhay culays kuba hays markaad wax ka goysay asalkii ha u qaadani inuu saa ku dhammaanayo <laughs> waa soo taagan yahay wa tasixu min hamsati وarbaciin wataصixu min hamsati limaada maxaa yeelay zawjku asagoo wixiisii waa ku filaa labada waalidna waa ku filaa laakiin gabdhuhu sideed baa ku soo aadda iyaguna maxay ahaayeen lix ooma qaybsanto ooma qaybsanto maxaa ka dhexeeya laakiin tawaafuq binis baa ka dhexeeya lix iyo iyo sideed idan waxaan qadaynaa adruustoodi cadruustoodii saddexdoodi qaad maxaan ku dhufanaynaa an iyo tobanoo aslu mas'ale ah bimacnaa maca cawliha saxiix maxay noqotay afartan iyo an wa tasixu min hamsatan wa arbaciin soogama dhin waa un sida ahad saddex ku dhufa an iyo toban saddex meelood min tobanaa imise soddon saddex meelood min anana an iyo toban an iyo toban soddon ugahade inta kul man lahu aslu fi masl waxaan leenahay akhadahu madruuban bialaa bialaa saddex baan ugu dhufanayna zawju maxaad qaadatay saddex saddex ugu dhufo sagaal buu isla majiiray aabbihii hooyo maxayd ku qaateen aan israacinne afar iska dhe isku kay qabo marhaas marha kaa baxeene afartay isku qaateen hooyoyo aabba saddex ugu dhufo labiyo toban iyo sagaal isku gee labaatan iyo kow maxaa ka soo hadhay xoolihii labaatan iyo afar u qaybay lix gabdhood tiiba afar bay ku dhegaysaa tiiba afar bay qaadanaysa oo isku dhammaatay taasi way dhammaata waa idinka sar aan ku dayna marka taas markuu ka jabay sinfi waaxida wainkasar hadday ka jabto sihaamti waininkasarati sihaamu wey calaa sinfayni laba kooxood bay ka jabtay bimacnaa laba kooxood baa wixii ku soo aaday u qaybsami waaye ama deeqi waaye warku waa intaa sidoo kale um baadiyel wuxuu ku yihi sheekhu quubilad markan dambe ee sinfayn iyo talaati iyo arbaca ay bilaabato labiiyo toban mas'alaa ka imanaysa labiiyo toban mas'alo ayaa ka iman marka markay labiyo ay laba sinfe ka jabto wey markay saddex sinfe ka jabtana konton iyo laba mas'alaa ka iman markay saddex sinfi cafwan markay afar sinfi ka jabtana boqol mas'alaa ka iman idan boqolkaa mas'alo iyo konton iyo labadaa mas'alo iyo laba iyo tobanka fayl buu gelinhayaa kutubtiisa markuu asagu u dhilqaado misaaluhu su u ee u wado ku dhammayn ayadoo faahfaahsan oon xaraf oon ka tegin waxaad ka muraajacaysan kitaabka la yidhahdo alfusuul almuhima fi mawaariis اlumma alfusuul almuhima fi mawaariis اlumma lilimaam ibni haa'im mutaakhiriintii dambe shaaficiyada waa aclamu الnaasi biاlfaraa'id baa la yidhahdaa alfiyuu leeyahay fi اlfaraa'id oo uu sharxay weliba kitaab yaroo yidhi waxaan ku ururinhayaa wixii lagu gaari waa mutawalaadkoo yarna wuu leeyahay la yihahdo alfusuul almuhima fii mawaariث اlumma waxaad kaga kaaftoomaysaan kutubtan la soo dayay xanaabiladu ay nagu asqeeyeen yararka ee cararka waaga waad kaga kaaftoomaysa waxaa saaran sharax cajab qabo oo uu leeyahay ninka la yidhaahdo ninka raxbiyaha sharxi jiray imtixaanka ahaa wadaadkaas ayaa asna harxay wuxuu u bixiyey sharxu lfusuul muhima laba majalad baa lagu daabca wuu yaallaa ayib ah, marka ka muraajaceeye hawlahaas eh, mxuu ah ama nihaayat اlhidaaya fi sharx اkifaaya eh, zaki lansari asna oo laba mujalada alfiya dhan iyaduna mxuu ah fi lfaraa'id bu asna sharxahaya dhibba ma laha labiiyo toban oo markay laba sinfi suuro ama masalo ka imanaysa markay laba ka jaban tahay iyo markay saddex ka jabantaho konton iyo dhowr masaloah iyo markay ka jaban tahay afar oo la yidhi boqol masalo ayib ibn haayam se wuxu uhi waa sagaashan san masalo shaarixa sabtiga wuxuu yihi saddex shan baa ka maqane boqol oo masaalku adugu saasaa lasu dhamaystirhaya haddaba waa inankasrat isahaamu leebabkii hadday ka jabaan kaararkii calaa sinfayni laba kooxoodoo wax dhaxla quubilad waxaa la qaabilin oo lagu beegi sihaamu kulli sinfin bicadadihi ilaa hadda hal koox waa laba kooxood laba sihaam iyo laba cadurus baa meeshan joogta ilaa waa laba sinfiye mid walba leebika kusoo hagaagaya asaga horta bal isu kan iyo sihaamtiisa isu fiiri hadday afar noqdaan afar sihaam iyo afar cabdurus baa meesha ku joogta hadday saddex noqdaan dadkay ka jaban tahay saddex sihaam iyo saddex aduruus baa kuu joogta sinfi waaxida markay ka jamayd saad yeesheen baa tanna yeeli marka labaiyo tobanka suura aan keliya soo gaabina waxaa weeye sihaamta sinfiga koobaad iyo cadadkii aduruuskiisu inuu ka dhexeeyo tabaayun inuu ka dhexeeyo tawaafuq waa laba suuro kan dambe waxaa dhici karta in iyo inuu ka dhaxeeyo tadaakhul iyo inuu ka dhaxeeyo tamaaul iyo midkood inuu ka dhaxeeyo tawaauq mid kale usan ka dhexaynin saddex suuraa ka imanaysa tabaayun iyo tawaafuq oo labaduba addi kan tabaayun baa ka dhexayn kara sinfiga koobaad asagii ru'uustiisii iyo mxuaha siyaamtiisii kan labaadna waaa ka dheayn waaa ka dhexayn kara tawaafuq sinfiga koobaad maxaa kuu geli kara iyo ka labada sinfi waxaa geli kara ima tabayun baynahu wa bayna sihami wa ima tabayu mxuu ahaa baynahu wa bayna sihami iyo mid mucaakasa oo ah in sinfi iyo midkii uu ka dhaxeeyo tabayun sinfi iyo sihaamtiis uu tabayun ka dhexeeyo midna uu tawaafuq ka dhaxeeyo isdaba maraan laba suuro oo dee laga siman yahay iyo hal suuro isbedelaysa tabaayun wada dhan ama tafaaqu wada dhan iyo cagsi waa maxay in midna tabaayun ka dhexeeyo midna tafaquq ka dhexeeyo ilaan aniga iyo sinfigan iyo sihaamti isu fiirinaysaa sinfi iyo sihaamti baa tabaayunka ka dhexeeya sinfi iyo sihaamtina waxaa ka dhexeeya tawaafuq oo fii suura waaxida ah fii masala waaxida ah saddexdaas suuro oo marka sihaamtee lasu fiiriyo ah caduru'uusta ah ayaa waxaad ku dhufan eh, afar suuro ka imanaysa caduruus marka lasku fiiriyo sinfiga ru'uustiisa iyo sinfiga ru'uustooda waxaa ka dhaxayn kara tamaaul waxaa ka dhaxayn kara tadaakhul waxaa ka dhaxayn kara tawaafuq waxaa ka dhaxayn kara tabaayun sinfiga uu ka jaban yahay afar buu noqon karaa kana wuxuu noqon karaa uu ka jaban yahay afar afar baa wa wax ka jabay kuwana afar weeye labada sinfi laba iyo labaa wax ka jabay saddex iyo saddex maxaan dhahayna waxa ka dhexeeya tamaaul waxa wax ka jabay shan dhankana iyo saddex dhankana tabaayun waxa wax ka jabay lix meeshan joogta iyo saddex meeshan joogta tadaakhul maxaa inoo dhiman tawaafuq baa inoo dhiman afar baa wax ka jabay meeshan iyo laba xagga joogta yani marka cad ruusta laisu iriye marna labada cadi baan isu firinayna ayaga lafahooda marna waxaan isu egaynaa cadad walba iyo sihaamtiisa cadad walba iyo sihaamtiisa saddexdaa nisba ka dhexayn karta cadruusta waa ka dhexayn karta afarti nisbaba tiibuu marka sheekhu ka hadlaaya wuxuu ihi qubilad waxaa lagu beegi sihaamu kuli sinfin koox walba leebabkeedii bicadadihi bicaddi ru'usi baa loo firin fain tawaafaqaa sihaamtii iyo cadadkii hadday iswaafaqaan binis aw biulu rudda waa la celinayaa asinfu sinfiga waxaa loo celin ilaa wafqihi wafqigiisaa loo celin bimacnaa waa dibbaad kugu riii wey dibbaad kugu riixaysa haddii sihaamtiisii iyo caddu ru'uustiisi uu ka dhaxeeyo tawaafuq cadadkii badnaa ee ahaa cadru'uusta dib baad iskugu celin maalan sihaamtu waxay noqotay afar ku soo aada ayagu ru'uustoodan waxay noqdeen lix dib baan iskugu celin waxaan ka soo qaadayna cadru'uustu inay tahay saddex soo tawaafuq binisf kama dhexay afar iyo lix rudda waa la celin cadadkii badnaa ee ru'uusta ahaa ilaa wifqihi baad u celin rudda sinfu ilaa wifqihi sicadulusta waa lix dhihi mayse markaa ayadaa ilaa laba sinf baa joog waxaad dhihi saddex baa jir waan isku riixaynaa dib baan iskugu celinaynaa warka way caddaan umaynhaya waad fahateen rudda sinfu ilaa wifqi baa loo celin wa ilaa hadduusan tawaafuq ka dhaxaynin cadadkan iyo wixii ku soo hagay turika sidaasaa lagu day miaalka tawaafuqa intayna ka tegin Eh, eh, ilaa turia waba inoo dhiman tahay oo markaa tabayunka ku miaal hal mian intaan ka bixino bal cashirka intaan ku joojina waa iska dhibantaan kartaa tawaafuq eh, aan ku horayno maca tamaul alcad ru'uus oo labada sinfi ah oo ah. waxay ku miaaliyaan zawj baa nin baa dhinta wuxuu ka tegay cafwan hooyadii iyo lix waalihii oo lium ah nin baa dhintay ama haweeney waxay ka tagtay hooyadeed lix gabdhood oo lium ah iyo labiyo toban gabdhood oo liab ah hooyo lix lium ah iyo labiyo toban liaba ah. aslu masla waa min sita watacuulu ilaa sabca si miaalku waxaan la isku celinhayay iyo iskaga iskaga dhib yaraado maxaa yeele hooyo maxay rabtaa sudus ila walaala jamaaca jooga waladaa umkan gabdhahan lumka ee lixda maxay rabaan ulu gabdhahan labayo tobanka labka maxay rabaan uluaan uluaan iyo ulu waa isku mide eh. lix bay la kulmeen aslu masl maxaan leenahay waa sit sit qori kasi lix qori kasii hooyo oo suduskeedi ah maxaa soo hahay shan baa soo hahay lix maxaa ulu ah labo labadaasi lix gabdhood oo luma u dhiib sita ikhwa lum sumayna dhiib ama rag badayduna ha noqdeen iyagu isma bedelaane aduu ikhwadaa lixda ee lumkaa laba leeb u dhiib laba qori laba iyo toban gabdhoodna maxaad u dhiibtaa lix maxaa uluaan afar afar marka u dhiib ayadna labayo toban gabdhood dhib male haddii inay cawlantaan rabaa iyo sihaamta ururiya idinka dib baad u noqonaysaa markii wax lasoo dhaafaba waa idin sideen hooyo qorigeedu kow i dheh labadii qori ee waladaa'umka saddex dheh afartii uluaanka ee gabdhihii badnaa toddobadaasi sihaamta urur imso goor baan ku idhi saad ogaato cawlku meeshuu gaadhay sihaamtaa isku dar waa aslu masala waa min sita facaalad ilaa sabca waa dhammaatay msl todoba weeye meeqa sinfi baa wax ka jaban yihiin labo sinfi waladaamkii lixda ahaa laba kuma filo labaiyo tobankii gabdhood ee lacabka ahaa afar kuma filo muxuu ku uhi sheikh quubila sihaamu sinfin bicadadihi lix lium ah iyo laba qor isu maxaa ka dhexeeya tawaafuq b bnis tawaafuq binis kadib maxaan ka soo qaadanaynaa lixdii saddex ayib saddex iyo xaja hadda labiiyo toban iyo afar maxaa ka dhexeeya tawaafuq binis wa bisudus wa birubuc waxaa rabaa rubci waxaa ka dhexeeya nis rubac iyo nis midka u yar soo qaad maya rubca u yar xagga isku celinta marka la hahdo yar labiiyo toban maxaa rubca saddex maxaa unisa lix way badanta ma rabno wafqiga midka ugu yaray cadruusta isku celin karaad qadanaysa labiiyo toban maxaa rubca saddex saddex iskugu celi tannaha labiiyo toban gabdhood saddex ka soo qaad kuwa horan maxay ahaayeen isku fiir cadruustooda hadda tamaatul baa ka markaan isku cakisnay tii hore saddex bay noqotay kuwana maxay noqdeen tamaaul baa ka dhaxeeya ayagii cadadkoodii waxaa ka dhexeeya tamaaul sihaamta iyo kullu cadadi ra'sina maxaa ka dhexeeya tawaafuq sumaydan garan tii buu sheekhu sheegay marka maxaad samay uma in tamaala cadu ru'uusi duriba axaduhuma fii asli اmas'alai bicawlaha bay kugu iman saddexdii aan isku cakisnay midkaad wandaqaado saddexaad ku dhufataa toddobadii oo asli ahayd maxay noqotay koo bay ka asaxaysaa hadde isku dhamaatay saddexda oogu dhufo hooye maxay qaadatay hal saddex oogu dhufo saddexdeeda qaadatay gabdhuhu maxay qaateen luumkaa labo oogu dhufo saddex lix meeqaa baxday sagaal baa baxday hooyo sadde aaatay liumo lix qaatay sagaal baa baxday maxaa soo hadhay gabdhuhu waxay qaateen afar oogu dhufo saddex labiyo toban labiyo sagaal isku dar kooyo labaatan soo fuuqsanin isku celintu waa sidaa meeshan waan ku wareeri jiray manhaajka laakiin hadda waaa rudda asinfu ilaa wifqi maad habeen dambe wixii mise waa un taladaa wallahu aclam ya marka awliye ma fahamtay meesha la odhan jiray waa isku cakisida weeye meesha dadka dib la iskugu celinaya halkaa wey